شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii lixaad iyo kitaabkeennii alshamaa'ilu ah, almuxamadiya ama shamaa'ilu nnebi qaabdhismeedkii iyo habsamidii nabiga calayhi salaatu wassalaam baabu maa jaaa fii shaybi rasuulilah sal ly slam nebi maxamed iyo ciradii timihiisa ku taalay iyo wixii ku yimid xadiidka soddon iyo toddobaad buu aniga ii qorayaa xadaanaa muxamed bnu bashaar bundaar shaykhu ljamaaca yarloktusta qaala axbarana abu daud sulaymaan ibni daawuud ibn jaaruud abu daawuud aطayaalis albasriy hiqat xaafid qaala ahbaranaa hamaam ibnu yaxya ibnu diinaar alcawdi almaxmali abu cabdillahi albasri hiqat rubama wahima can qataadata ibnu dacaamata asaduusiyi qaala qultu lianas ibni maalikin baa waxaan ku idhi buuhi hal ee khadaba ma cillaantay rasuululah sal ly salam cillaan ma marsade nebi maxamed qof cirala cillaan marsade qaala wuxuu idhi lam yabluq ma gaadhin daalika xaalka nabigu ma gaadhin xilli uu cilaan marsado inamaa in kale mee kaana waxaa ahaa nabi maxamed shayban ciro fii sudqayhi labadiisa dhafoor dhafoorada xoogaa yaroo ciraha kaga taalama yacnii nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana shaybuhu shayban qaliilan bayna alcaynayni waaludun halka maarata waa indhaha iyo dhagaha inta udhaxaysa oo sudqaynka buu hadda u jeedaa walaakin hase yeeshee abubakrin khadaba waa cilaantay bilxinnaa'i xinna ayuu ku cilaantay iyo walkatami iyo xinaha midkiisa bunniga ah katamku waa nooc xinaha ka mida ama geed yaroo dhulka ka soo baxa oo timaha lagu buniyeeyo wey xinuhuna waa xinnihii caanka ay ah taqaanaan wey xaddaana isxaaq ibnu mansuur ibn bahraam alkawsaj abu yacquub atamimiy almarwasi hiqatun thabt qaala wayaxya ibnu muusa ibni cabdirabi ibni saalim albalkiy abu zakariya laqabuhu balkhi hiqatun thabti weeye asaguna qaala xadaanaa cabdurazaaq allah ibnu hamaam asancaani saaxib musanaf cabdrazaq ibnu hamaam ibnu naafic alximyare abu bakr asancaani hiqatun xaafid musanaf shahiir waagii u dambaysa waa indhabeelay nin muxuu ahaa qarnigiisii ninkii ugu badnaa ee cilmi loo doontay loo rexleeyu ahaa can macmar ibni raashid abu curwat alyamani can haabit maslam albunaaniy can anas ibni maalikin qaala wuxuu ihi maa adawtu cafwan maa cadawtu hayn maaha waa cayn maa cadawtu ma tirinin fii ra'si rasul sal slam iyo walixyatii garhkiisa ilaa arbaca casharata shacratan bayda'a ilaa afar iyo toban tin oo madow mooyeene wax kalaba garhkiis iyo timihiisa kuma rabka cafwan cad mooyeene shacratan baydaa oo cad mooyeene xadiidku waa xadiid sugan weeye xadaana maxamed muhana musa albas sheikhu ljamir kutubu sita qaala akhbarana abu daa'uud sulaymaan qaala xadaana shacbd xajaaj abu basamt can simaak bni xarb qaala samictu jaab bna samurata walxaal qad su'ila la weydiiyey can shaybi rasuuli lah sal slam faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ah idaa dahana markuu subko ee saliideeya nebi maxamed ra'sahu madaxiisa lam yura lama arki jirin minhu xaggiisa shaybun wax era ah wa idaa lam yadhin markuusan duhninin uusan saliidaynin ru'ya waa la arki jiray minhu min ashaybi ciradaa ka muuqan jirtay wey xadaanaa muxamed ibni camr ibn lwaliid alkindiyu alkuufiyu qaala xadaanaa ninkan alkuufi alkandi trjamadiis hore maynaa u sameyna moxamed ibni camr ibn lwaliid alkindi dakarahu ibn xibaan fi hiqaat qaala xadaana yaxya ibnu aadam alcasqalaani miya sulaymaan alkufi abu zakariya hiqatun xaafid faadil can shariik ibni cabdillaahi annakaci alkufi alqaadi abu cabdillahi saduuqun yuqdi kaiirun tagayara xifdu mundu weliya alqada waagii uu qaadiga noqday ayuu yar wareeray xogaa wa kaana caadilan faadilan caabidan shadiidan cala ahli lbidac nin fiican buu ahaa can cubaydillaahi bni cumar alcumari waa taqaanaa baan u malaynayaa min aali alcadawiyiin cubaydilaahi bn waxaa jira cubaydillahi bni cumar ibni xafs ibni caas ibni cumar ibn khataab alcumari almadani abu cuhmaan hiqatun thabti walaalkii oo cabdillahi la yidhahdaa jira oo daciif ah ayaa jira caasim can naafic mawla bni cumara naafica dee u abtirin karnaa naafic abu cabdilaahi almadani mawla ibnu cumar hiqatun habti lama yaqaana intaan laga yaqaan lakiin de cid walba asaga ka mashhuursan wax gaari karaa maba jire wax kaloo waa iska ciyaale naafic mawla ibnu cumar can cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi inamaa in kale mehe kaana waa lxasr kaana wuxuuna ahaa shayb rasul slam naxwan wax ku dhow ama la mida min cishriina shacratan baydaa labaatan tin oo cad xadaana abu kurayb muxamed ibn lcalaa abu kurayb shaykhljamaaca weye muxamed almuhana iyo maxamed bishaar bundari iyo asaga iyo qutaybe iyo shaykhljamaacaad baa la yidhaahdaa waayahay muxamed ibn lcalaa ibnu kurayb alhamdani abu kurayb alkufi mashhuurun bikunyati hiqatun xaafid shaykhu sitaad qaala xadaanaa mucaawiyat ibni hishaam alqasaar abulxasan alkufi saduuqun lahu awhaam can shaybaan ibni cabdiraxmaan ataymi naxwi abu mucaawiyat albasri hiqatun saaxibu kitaab can abi isxaaqa sabciyi can cikrimata ibni camaar alcijli abu camaar alyamaamiy saduuqun wa fii riwaayatihi can yaxya ibni abi kathiir aطaa'i iraabun walam yakun lahu kitaab can ibni cabaasin radia allahu tacala canhu qala qala sal slam qaala abubakrin wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi qad shibta waad cirowday ciraad yeelatay rasuulka ilaah waagii hore ciro maadan lahayn yacnii dahara fiika aathaaru shayb min athiqali wa dacfi albadan wa naxwihima fa huwa laa yunaafi maa sabaqa min qilati shayb isma diidayaan arrintii hore lasoo tilmaamay ciradu inay yar tahay ah mujarad ciro haddaad yeelatay sideedaba ciraad yeelatay niman ciro lahayn baa la yidhaha ama ciradiisu ay yartahay baa la dareemaa nin wada cirra ama ciraad leedahay baa la dhihi lama dhahaye qaala wuxuu ihi shayabatnii waxay ciraysay huudun huud iyo walwaaqicatu huud iyo walwaaqicatu idaa waqacat ilwaaqica iyo walmursalaati curfa iyo wa cama maxay isweydiinayaan can inaba'i warkii xaggiisa warkii alcadiimi ee weynaa alladii warkaas hum iyagu fii dhexsa mukhtalifuna isku khilaafsan yihiin iyo waida ashamsu idaa wakhtiga ashamsu qoraxda kuwiirata la duubo walmursalaati yacnihii dabaylihii baan ku dhaartay yacnihii la diray curfan siis dabajooga falcaasifaati dhamanaya casfan dhabasho wanaashiraati yani halkaasaad kasii mari waxyaala waaweyn oo ilaahay laga sheekaynayo wey xadaanaa sufyaan bn wakiic waan soo marnay qaala xadaanaa muxamed ibnu bishir muxamed ibnu bishri alcabdiyu abu cabdillahi alkufi hiqatun xaafid can caliy bni saalixin ibni xayi alhamdaani abu muxamed alkufi hiqatun caabid can abi isxaaqa sabiciyi can abi juxayfata qaala qaaluu yaa rasuula allahi naraaka waan ku aragnaa qad shibta inaad ciraysatay qaala wuxuu hi qad shayabatnii huudun iyo wa akhawaatuha macaaniday tilmaamayaan iyo idaa waqti ashamsu qoraxdu kuwilad la duub idaa waqtiga asamaau samadii infadarat ay daldalaacdo idaa samaau shaqad samada dhulka imaarta samada markay daldalaacdo ay falfalliidhanto waxyaala waaweyn wey qaarica baa layidhaha ku dhufanaysa alqaaricatu qaarico kawiso wamaa adraaka maxaad ka taqaanaa ma maxay bay subxaan allah xadaanaa cali bnu xuujin bn yaasa sacdi qaala akhbaranaa shucay bnu safwaan shucay bnu safwaan bn rabiica athaqafi abu yaxya alkufi alkaatib maqbuul buu dhaha xaafidku wuu tahabtahay can cabdilmalik bni cumayr ibnu suwayd allakhmi abu camr alkufi hiqatun fasiix caalim tagayara xifd warubama dallasa can iyaad bni laqiid alcijliy eh, hiqatun xaafid waa nin hiqoo jabala wey can abi rihmata ataymiy taym rabaab raafic baa la yidhaha magaciisa ya ya rimthata mise rihmata miimtu horraysiinayaa soo maaha can abi rimthata ataymi taym rabaab qaala wuxuu yidhi ninka asaga ah, taymu rabaabka ataytu nabiy sal ly salam wa macii ibnun lii wiil yaroon dhalay baan watay buuhi qaala wuxuu idhi fa ra'aytu waxaan arkay nabiga fa ra'aytu waxaan arkay hu nabiga faqultu waxaan ku idhi ya fa araytuhu faqultu lamaa ra'aytuhu haada nabiyulah sal l slam fa uraytuhu ah anigana fa araytu bu ii qoraya yaa fa uriitu waa la itusiye wey macnahaasaan kuu wadaynaa fa uriituhu baa fiican fa uriituhu waa la itusiyey uriitu waa la itusiyey hu nabiga fa waxaan ku uhi lamaa goortii ra'aytuhu aan arkay oon aqoonsaday wey haddii lagu tusiye haddee waabaad aqoonsatay haadaa kani nabiyullaahi wey walxaal calayhi cala rasuul thawbaani laba isku joog ama laba maruu qabay buuri nabigu wuxuu qabay calayhi salaatu wasalaam bithawbayni alridaa walizaar baa loo jeedaa akhdaraani weliba cagaarah walxaal lahu nabiga shacrun tim buu lahaa qad calaahu shaybu cirada tim buu lahaa waa timo wey shacrun timo qad calaahu shaybu ciradu ay dusha ka martay bimacnaa cirada timaha afkooda ugu horreeya way ciraysnaayeen wa shaybuhu ciradiisuna axmar waa la guduudiyey xilligaa asaga ciro guduudan oo timaha dul heehaabayso ka sarraysa oo dusha saraa ayuu lahaa marka waxa weeye markaas waan tilmaami doonaa xadaanaa axmed min albaqawiy xadaanaa shurayx ibnu nucmaan shurayx ibnu nucmaan ibnu marwaan aljawhari abulxasan albaqdaadiy hiqatun yahimu qaliilan surayj bisiin la akhriya soo maaha mise waa shurayx surej weeye shurej ibn nucmaan ibnu marwan aljawhari abulxasan albaqdaadiyu hiqa qaala xadaanaa xamaad ibnu salamata abu salamata albasri mar walba carabkaa sibqan moog tahay tasxiif baa la yidhaahdaa min xayd almusalax xamaad ibnu salamata ibnu dinaar xamaad ibnu zayd ibn dirham albasri waan soo marnay abu salamata hiqatun cabd ahbatu nnaasi fi thaabit watagayara xifduhu biaakhirih can simaak ibni xarbin qaala qiila lijaabir ibni samurata akaana ma aha fii ra'si rasul sl slam shaybun wax ciraa nabigu ma laha qaala wuxuu lam yakun fi raasi slam shaybun wax iraa nabiga ilaa shacraatun timayaalo yani maaragtay hal xabayaalo xabad xabadkaasoo fii mafriqi ra'si madaxiisa madaxa kale barhkiisa ku yaalay ida dahana markuu subko waaraahunna waa qarsoomi jireen waaraahunna waa qarin jiray oo yacnihii waa asturi jiray wey oo weliba waxaad tidhahdaa ida dahana markuu subkana waaraahunna waxaa asturi jira oo qarin jiray ama waa qarsoomi jiray adduhnu subaga la mariyey iyo dufanka la mariyey ayaa qarin jiray markaa idaa weeye oo asturi jiray baabu maa jaa fi khidaabi rasul l slam xadaana axmed min albaqawiy xadaana hushaym ibnu bashiir saaxiibkan min alqaasim ibnu dinaar asulami abu mucaawiyata ibn abi xaazim alwaasidi hiqatun habt kathiiru tadliis walirsaal alkhafi ya cilaan khidaab oo cilaan weeye qaala xadaana cabdulmalik bni cumeyrin can iyaad bni laqiid qaala ahbaranii abu rimtata waa ninka hadda maraynay taym rabaab qaala wuxuu ihi ataytu rasuul allah sal slam baan u imid maca ibnin lii wiil yaroon dhalay baan waday buui faqaala wuxuu ihi nebi maxamed a ibnuka haada kan maadaa dhalay istifaamti baa ka maqan a ibnuka haada ibnuka haada wiilkan yarkaa maadaa dhalay faqultu waxaan ku uhi waan ka marakacayaawy uqiru waanqari bihi wa actarifu bidalika arrinkaa waan qiran wey anaa dhalay wey ashhadu bihi marag baan ka inaan dhalay qaala wuxuu nabi maxamed laa yajnii calayka walaa tajnii calayhi balfiiri laa yajnii lama qisaaso yacnii calayka dhibka asagu uu galay adiga laguu qisaasi maayo calayka dushaada walaa tajnii loo qisaasi maayo yani maaragtay dhibkaad adigu gashayna calayhi dushiisa oo macnaheedu yahay macnaheedu waa maxay laa yu'khadu haada bidambika wa bijariiratihi walaa tu'khadu anta bidambihi ay bijariiratihi wey laa yujnaa lama qisaaso calayka dhibkiisa asaga u galay calayka dushaada lagaama jara adiga wey calayka asagaad u celin odayga walaa tajnii lama qisaaso ee dhibaad adugu gashayna calayhi dushiisa calayhidaa dambana asagaad u celin qaala wuxuu uhi wara'aytu waxaan arkay ashayba ciradiio axmara guduudan qaala abuu ciise haadaa axsanu shayin ruwiya fii hada albaabi wa afsaru waa shayga ugu waadixsan weeye lianna ariwaayaati asaxiixata ana nabi sal slam lam yablug shayba wa abuu rimtata ismuhu rifaacatu ibnu yathribiyi taymiyi taymi rabaab xadaana sufyaan bn wakiic qaala xadaana abi can shariik can cuhmaan ibni mawhabin ibni cuhmaan ibni cabdillahi ibni mawhab itaymi almadani laa caraj waqad yunsabu ilaa jaddi baa loo qaala wuxuu ihi su'ila waxaa la weydiiyey abu hurayrata hal khadaba ma cilaanta rasul sl qaala nacam qaala abu ciisa warawaa abu cawaanata hada alxadiida can cuhmaan ibni cabdillahi bni mawhabin faqala wuxuu ihi can ummi salamata saasuu asagu oo ummi salama iyo anas nabiga ma intuu dhintay timihiisay cilaami jireen mint intii ka horreysay waxaa fiican in la yidhaahdo markuu dhintay nabiga timihiisay hayn jireen kabacdina way cilaami jireen xadaanaa ibraahim bni haaruun albalkhi alcaabid saduuq <coughs> qaala akhbarana nadr ibnu zuraarata ibni cabdilakram adduhali abulxasan alkuufi mastuur lxaal can ibni man can abi janaabin abi janaab nuuntaa shidan can abi janaab iska dhig janaabin yaxya ibn abi xayat alkalbi abu janaabin dacafuuhu likatrati tadriisihi can iyaad ibni laqiid can iljahdamati imra'ati bishri ibni lkhasaasiyati ya bishri mise bashiir aniga bishri ba ii qorayaa waa isku mid bashiir iyo bishri iyo bushri iyo bushayr kulli waa isku mid ma nabigaa magaca ka badela oo leyli u bixiye waagi dambe qaalat waxay tidhi ana anigu ra'aytu waxaan rasuulallahi sal slama yakhruju isagoo ka soo baxaya min beytihi gurigiisa yanfudu firdhinaya iska hurgufaya iska dhabaandhabaya ama yanfudu dhabaandhabaya oo firdhinaya oo hurgufaya ra'sahu madaxiisa walxaal qad iqtasala uu qabaystay wa bira'si madaxiisana radcun uu yahay hadhaa oo min xinaain xinaa hadhaadigiisii ka mid a ah. wax yaroo maaragtay eh, wax yaroo dee eh, maaragtay eh, dhabdhaba ama hadhaa ah oo markaa oo mase qaale wuxuu idhi radqun radqun buu idhi radqun lafdiga radqun shakka fi hada fii hada ashaykhu shaykhu tirmidi baa ku shikiyey oo ah shaykhu tirmidi waa kee sufyaan ma ah ibraahim ibni haaruun oo shaykhu tirmidiya ah marka waa radcun min xinaain wy radcun min xinaain radcigaas lahaan waxaa la yidhahdaa atharu tiibna waaba la yidhaahdaaba wax yaroo adigu waxyaalihii ududgoonkaayo marsanayay wax yaroo raadoo ka hadhay amaa lafdiga radqi radqi asagu waxaweye maaragta macno kaluba yeeshaayo dharoob oo waxa laysku dharoobay oo kaleeto ama fara badan marka shaka fi hada ashaykhu xadaanaa cabdullahi bni cabdiraxmaan qaala xadaanaa camr ibni caasimin camr ibni caasim ibn cubaydillah alkilaabiyi alqaysiyi abu cumaan albasri saduuqun fii xifdihi shay qaala xadaana xamaad bnu salmata abu salmata albasri qaala xadaana xumayd ibn xumayd atawiil can anas ibni maalikin qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay shacra rasul sal slam makhduuban ayagoo la cilaamaan arkay ayagoo la cilaamayaan waa bacda mowtin sal slam bay iska cilaami jireen hagaajin jireen way ilaalin jireen hadda la cilaamo oo la hagaajin la asli waayo timuhu way baaba'ayaan qaala xamaad wuxuu wa akhbaranaa cabdullahi ibnu muxamed waa taabici jaliila e, e, ibni caqiil taabici weeye ummuhu zaynab binti caliy radia allahu tacala canha wa cabdullahi ibn maxamed ibn caqiil ibn abi aalib weeye asaguna alqurayshi alhashimi abu maxamed almadani saduuqun fi xadiidihi liin wa tagayara biaakhiri cumrihi qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay shacra rasuul sal slama cinda anas ibni maalikin baan ku arkay fiir hadda waa kaa riwaayadana caddaynaysa cinda anas ibni maalik baan ku arkay bacda mowti nabi slam makhduuban ayagoo la cilaamay oo la aslay oo la hagaajiyey oo la guduudiyey oo la dhaqaalin la ilaalinayo waa weligood way ahaan jireen ilaa xilligai axmed ibnu xambal bay hataa soo gaadheen marka weligood waa lahaan jire waagaasay baabeeneen baabu maa jaaa fii kuxli rasul sal sl maxamed iyo indhakuushiisii iyo wixii ku yimid hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu